اللهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم ربنا وجدك لكنا ابنا نسينا فضلك يا لطيف ربي يصبر تعصر يا كريم الحكاية الخامسة والعشرون عن أبي الحوال أي محمد عن أبي الحوال ما نتيجة ها ما كتاب كتاب عن كروان حفظ عن أبي الحوال المغربي رحمه الله تعالى ذات الشمتوى an abilhawal almagribi nikan ani tarjumiis ma arki radi allahu raximah llahu taala ilah unaxariiste jawaal miya jawaal an abiljawaal almagribi oo ogahayna ani hawala ay dhen raximah llahu taala qaala a isku halaan nayn qaala kuntu jalisan maca rajulin salih bibeyt lmaqdas ala fadhiya sir nin oo bayt lmaqdis fadhiyo oo saalixa eh, magaciisa an aan fadhiyey aan la fadhiyey waidan qad ala calayna shaabun ano ano soo horbaxay eh, nin dhalinyar o sibyaanuna ay yihiin cunug ilmaa yaryar gaari yakdifuna ay kukamaayaan bilxijaab dhagaxo wayaquluun waxay dhahayan majnuun ay dhahayaan fadakala masjida soo gali cunugii shaabka ahaay oo yunaadi soo naadi hayo waas allahuma arxamni min hadihi daar soo dhahaayo taas oo kale masaa'il ilaahay guriga guriga addunyada ah xaggeed igu naxariiso faqultu lahu waxaa dhahay as dhahay aan dhahay hada kalaamu xakiimin aan dhahay abilxawaal ano dhahay dhaha ninkaasas u dhaha oo dhalinyarka hada kalaamu xakiim nin oo xakiime kalaamkiisi waaye famin ayna laka hadihi lxikma xikmadan inteed ulat intay ku sugnaatay ku sugnaatay faqaala man a man akhlasa lahu lkhidma ilaahay ninkii oo ukhaliso khidmada adeeg adeega oratahu waxaa dhaxal siihaa daraaif alxikma xikmada oo wiis la wanaagsado as dhaxal siihaa waayadahu waxaasna ku ayidaa biasbaab alcisma dhowrida asbaabteedi as ku ayidaa asku xoojihaa man aklasa lahu lkhidmata ninkii ilaahay khidmadiis oo ukhaliso oo daacdiis ukhaliso oo ml oo si dacad ilaahay u adeego u adeeco u cibaadaysto awrasao ninkaas ilaahay waxaas dhacalsiyaa balaaib lxikma xikmadaa ke kuweeda la wanaagsado waayadahu waxaasna ku ayidaa biasbaabi alcismati dhoorista oo lisdhoor waxyaalaha xunxun iska dhoora asbaabteeda isku ayidaa walaysa bi junuunun aniga laan maqawi wazalaqun xanaag e, oo dhaksi ahna maqawi bal khalaqun wafarakun waxaa idaarias dhahay an odhan waa fiigsanahay cabsi aan ku idaarias cabsi oo ilaahay xaggiis ka cabsahaayo uma jacala waxaas gudo yaquul usoo dhahaayo hajartu lhawaa hajartu lwaraa makluuqa waa ka tagay fii xubi man jaada binacam ilaahay ku deeqi dadka nicmayaalka jaceylkiisi salgaceylkiisi aan dadka dhan ugu tagay ilaahay oo dadka dhan nicmadiis ku deeqay salgaceylkiisi dartiis aan dadka dhan ugu tagay waciftlkaraa hurdadana waa nacay shawqan ilayhi low anu ilowsanaay darteed falam ana muhurdin uma umawahtuhini dhugeyga waxaan ku aan aan aan ku dharoobay biljunuuni waalaan waraa makluuqa korkoodi manaa nin waalanayo camal aan akligey ku isticmaalay nin nin waalan camalaan iska dhigi waayo manaa waan ku dharoobi liaktuma ma bi min hawaaw inaan khari ahaan wixii idaari oo ilaahay cushkigiisa ah jaceylkiisa ah inaan khari ahaanaan wayaali asaa faman katab makarsanin asaa walamaa markii ra-aytu shawqa an arki bilhubi baaixan oo oo os cadeehaay jaceylkii as cadeehaay markin arki falamaa markii ra-aytu arki shawqa hilowgi ahaayo baaixan oo cadeesahaay bilhubi jaceylka oo dadka oo u cadeehaayo inaan jecelhaayo an arkias da kashaftu qanaacii i yani wixii oo igu daboolnaayo oon isku karihaayo hawoogeyga oon isku karihaayo waa feedias dhahay uma qultu waxaa dhahayas dhahay nacam nacam aa dhahayas dhahay qultu waxaa dhahayas dhahay nacam nacam ani nin oo ilaahay jacla ahay aan dhahayas dhahay hore waa karihayas dhahay waa isdaahiriye marka fain qila hadii lihira as dhahay majnun a tahay faqad janani hawa waxa ay jini iburidi ilahay cishqiga ilahay an jacalka an jeclahay wain qila hadii lihira misqamu min jiran a tahay fama bi min saqam aniga jira miahaay as dhahay fama min saqam jira miahaaya waxaqil hawa an ku dhaariye cishqiga ama kalgaceelka xaqiis walxubi jaceelka xaqiisaan ku dhaariye walcahdi baynanaa i balankii dhexdaan ahaadi aan ku dhaariye xurmatu ruuxi lunsi wahesh waheshashada ruuxiis xurmadeedi aan ku dhaariye fi handasi dulam aan ku weheshahaayo mugdiga ki oo kiisi daran kuwaas xaqoodi aan kuu dhaariye jawaab lqasamka waxa laqad laamani alwaashuna fika jahaalatan qad laamani waay eedeen alwaashuna dadka oo oo namima dadka ugeeya warka oo oo gudbiya waayo eedeen dadka wax shee sheega waayo noos oo dadka iskudidiro namimada war namima dadka ugeeya kuwaas ay eedeen fika adigaadi jahaalatan jahilnimo darteeday u eedeen ayg jahil xaalade jahil darteeday u eedeen faqultu litarfi indahe waxaan u dhahay afsixi lcudra cudurka caddeey cudurkaadi caddeeso faxtasham waa waa xishooday faxtashama indihi waa xishooday facaatabahum barfi dadkii oo dadka oo namiimada ugeegeyaalalka guurihaayeen calaa wajhi namiima uguurihaayeen wahaa eeday indhaheeyaa eeday bigayri takalum asoona ula waramin indhaheeyaa eeday waakbarahum waxaas u sheegay ana lahawaa hawada yurisu saqam jaceelka yurisu saqam inaas dhaxalsi haayo jiro fabilxulmi yaada yaada lmani aligii galad sheeg saaxib ahaayo dulqaadka darteedi dulqaadka dulqaadahees dartiis laa tubcidanani haydheeleynin qurbu mazaari minka ziyaarashadeeda dhawaashadeeda minka xaggaadii as ahaaday yaa baari anasam arwaaxda alihii uumiyo hata kaasi biyaada macnaheeda waayo anigoo hooyar oo inshaadaayo dadkan fursa usiiyaayo inaan macnaha aan soo sheegay inay soo xaadirsadaan waaa waaa sidaas waakriina sidi caadin loga ahaa jiray ajartu lwaraa fi hobi man jaada binicam waift lkara shooqan ilayhi falamlama anam wamawatu dini bidihni biljununi cala lwaraa yaktuma ma bi min awaahu faman katam falama ra'aytu shooqa bilhubi baayican كسبت قناعي ثم قلت نعم نعم فإن قيل مجنون فقد جنني الهوى جنني جنني الهوى وإن قيل مسقام فما بي من سقام حق الهوى والحب والعهد بيننا وحرمة روح الأنس في حندس الظلام فقد ضامني الواشون فيك جهالة فقلت لطفري طرفي أبصح العذر فاحتشم فعاتبهم ظرفي بغير تكلم وأخبرهم أن الهوى يورث الصلاة وبالعلم يا ذا المن لا تبعدنني وقرب مزاري منك يا باري النظام laa tubcidanani manaha dheereyne waqurbu mazaarina xaal ziyaarashadeeda dawaashadeeda minka ay ahaat xaggaada ay udhowdahay ay dheereynin yaabaada qaalu asda faqultu ahsanta waad wanaajisay laqad galata man samaaka majnuun waxaa khalday ninkii kugu magacaabo majnuun fanadara ilaya sasoo dayaca geega dhalanki dhalinyarka ahaay abulxawaali asas hooya almaqribi fanadara ilaya wabakaa waa hooye qaala waxaa tahay awalaa tas'alunii can ilqawmi kayfa wasaluu fatasaluu say uxariireen min weydiinsidoo qoomka qoomka awliyada as wadaa awliyada xaggooda wax ma iga weydiinsido sidii ilaahay hadradiisa ay u gaareen ay ula xariir sameen ilaahay fatasaluu ilaahayooda ula xariir sameen qultu waxaan dhahay balaa ii sheeg akbirnii faqaala dahiru daharu lakhlaaqa akhlaaqdii ay dahireen ilahi waa ka dhooray akhlaaqda hunhun waraduu minhu biyasiir arzaaq arzaaq halkeeda yar ilah xaggiis ay ugu raadi noqdeen wahaamuu min maxabatihi maxabadiis ajrigeedi waxay ku wareereen fi laafaq jihooyinka oo ku wareereen watazaruu bisidqi waxay ay hoos oo hoosgunti ahaan u qaateen sidqiga hoosguntiyay ka dhigteen sidqiga maanaa sidqigay laazimeynle laga wadaa wartado waxay gabasaarka bin ishfaaqi naxariis baacu lcaajila alfaniya waxii degdegaay oo dhamaahayn waxay ku gadeen bilaajili ki oo yani oo dambeeyey albaaqi oo baaqi ah maanaha adduunyada oo dhamays waxay ku gateen aakhiradii oo baaqi noqohay warakabuu warakibuu fi meydaani simaaq daktanka goobteedi waay kore waa koreen wa waxyaala lu tartamay koreen washamaru waa hanjeerteen tashmiil aljahaabida jahaabidka waaa jamcu jahbad waaye ninka oo wixii xun wii fiican kala kasaay waay wax kale naqdi kara waaye sis waxaan ninka dadkaasay uxanjeerahayaan oo lxudaaq oo oo maahiriinta ah oo aad oo oo uyaqaanin waxay suubihaa aad usugahayaan dadkaasi waxanjeerahaa camal ay waxanjeerteen aljahaab washamaruu tashmiira aljahaabidati alxudaaki oo maahiriinta ahaayeen say waxanjeerahaayaan ay daacada u waxanjeerteen xataa itasaluu ilaahay ugu xariiraan bilwaahid razaaq ilaahi waahid ahay oo razaaq ahay fasharadahum waas kula kula kula eriyay fi ururta dhedheer korkooda ah, isku kala askala ah, kala tag asku ah, kala geegeey meelska asku kala erey wagayabahum an khalaaqda wa waa kacilay mee dadka ka adkeennas geey ilaahay laa tu'wiihim daar guri masoo dumaayo walaa yuqribuhum kalaa suknaashane musoo eh, dhawaahayo fanadru ilayhim ictibaar hadii fiirada la fiirihayo ictibaar waaye وamaxabathm اstiqاar jaceelkooda ina faan waayo wax lagu faano waayo wahum iyagi safatu abraarin dadka oo susuuban oo muxsiniinta ah kuwoodi burcadkooda ee waaye waruhbaanu axbaarin culumada suufiyaalkoodi waaye ruhbaan kuwi ruhbaan waaa dadka cibaadada ilahay ugo-ay wamadaxahum ljabaar ilaahay jabaarka ahay waa amaani oo safahum nabiy mukhtaar nabigi mukhtaarka ahay nabigii mukhtaarka ahay sala allahu alayh wasalam waa sifeeyey dadkaas waxaas ku sifeeyey ulunkan waa soo marnay xadiidka oo soo dhahay in xadaruu lamyo lam yucrafu hadii meel ay soo xaadiraan mara kastaayo wain gaabu hadii maqnaadaan lam yuftiqduu ma mala jijirihaayo malasoo booqahaayo xaalkooda mala weydihaayo wain maatuu hadii dhintaa lam yushaduu janaazadooda malasoo xaadiraayo uma ansha yaqulu ninki waxaas dhahay kun min jamiic lkhalqi mustawxishan waxaa isku ishaa asku ishaari hadalkan kun ahaaw mustawxishan koo ka cid loo maayo min min jamiic khalqi koo ka cid loo maayo ahaaw kalqiga dhamaantooda mustanisan koo weheshahaayo ahaaw bilwaaxidi alagi waaxidka ahay alxaq o xaqa ahaayo wasbir sabr sabri sabarkaad tanaalu lmunaa yeli duuladaad ku gaartaa warda ku raali naqo bimaa yajri wixii dureyraayo oo min arisq risqga ah wixii ilaahay kusoo qeybiyey ku noqo waxdar min anudki dhawaaqa kadigtoonaaw aafaati dhawaaqa aafaadki hora usoo marteen aafaadka oo lisaanka faafat lmu'mini ninka a mu'minka aafadiis fi nudki dhawaaqa waaye faafat nudki faafat lmu'mini ninka mu'minka aafadiisi fi nudkiyaas ahaadi dhawaaqa fiigiisi wajida dadaal si fisian usoco dadaal socoshada oo ilaahay hagtiis usocohaysid washamir hanjeero kamaa shamara se uhanjeerteen ahlu sabki lisabki dadka oo hormari say hanjeerteen oo kale uhanjeero lisabki inaa adina hormartid ahaan ulaaika kuwaas safwata kuwii la doorti waayo minman samaa dadkii kor noqdeen dadkii laga doorti waayo wakiirat llahi ilahay dadkiis doorti waayo min alkhalq khalqiga dadkiis ka doorti waaye kun min jamiic اlkhalqi mustawxishan mustanisan bilwaxid اlxaqi wasbir fabisabri tanaalu lmuna warda bima yajri min alrizqi waxdar min alnutfi waaafatihi faafat lmu'mini fi lnutfi wajida fi sayri washamir kama shamara ahlu sabqi lisabqi ulaa'ika safwatu miman samaa wakhiratu llahi min alkhalqi qaalu asnai bilhawali faunsit dunya cinda xadiii makis i waramay dhanaa lihalmaansiya tuma walaa hariban waxaas jees kusoo ordaayo wa mutaasifun aleyh ano ano oo ka xun katagid ga tagid radia allahu tacaala canhu alxikaayat asaadisatu walcishruun can ibn alkasaab asufi isan tarjuma muhelin raximah llahu tacaala qaala asriyaa laga wariyey dakalnaa jamaacatan anagoo jamaaca nahay waxaan galnay ma ila lmaristan meel layihaha farahayna fiihi waxaan ku aragnay fatan nin shaab e musaaban oo la asiiyo shidid hawas oo waswaas badan hawas badan faulayna bihi alan jeclaani wazaadana fi lwalci waanu jaceelki qalbigaa aadsu jeclaada unugaas jaceelka u qabni waanau zaa'idi fatabacnaahu waa raacnay fasaaxa waa beeliyey cunugii shaabka ahaa undur hasdahay unduruu ilaa hiyaabin mudarasa maradii marayaalkaas oo marayaalka la tarashi fiiriya waasaadin mucatara fiiriya korka la cadareey qad jacaluu walca waxay ka yeeleen badaacatan iclaanta bidaacay ka yeeleen wasaqafana ra'yida daif ra'yiga daciifka ina sanaacatan sanaacadooda camalkooday ka yeeleen wajaanabu lcilma ra'san cilmigana kuliyan bay waa ka dheeraadeen laysuu min annaasi naasa dadka dadka dadka xaggooda dadka ma kamid ahaa faqulnaa lahu afatuxsinu alcilma adiga cilmi mataqaanaa fanas'aluka waa ku su-aalaynaaye qaala waxaas dhahay i wallahi ey mani dhigan i i asa i wallahi ha inan uxsinu cilman jaman waxaana aniga kasaa cilmi badan fasalunii iweydiya faqulnaa waxaan dhahni asdhahi man isakiyu fi lxaqiiqa sakiga ninka sakigayaa waay xaqiiqa ahaan aan weydini asdhahi faqaal waxaas dhahi ninka sakiga waxa waaye aladi oo saki waxaa dhahaa asdhaha xaqiiqa ahaan aladi macbuudkii waayo oo razaqa amtaalak oo idinkoo kale ni arsuqay sakay xaqiiq ahaan macbuudkaasi waay antum laa tusaawina idinkoona udhikmaynin kuuta yawmin maalin kuudkiis udhikmaynin oo ni arzuqi idinkoo kale ni arzuqi idinkoo udhikmaynin maalin hataa kuudkiis ah oo udhikmaynin ilah ilaahaasiti waay xaqiiq ahaan fadaxikna waa qosalni oo kuqosalni asdaay waqulnaa waaan dhaan hadana man aqalu naasi shukran dadka yaa uu shukri ya dadka yaa uu shukriyan aan dhahnay faqaala waasdhaay waxa uu shukriya dadka man uufiya ninkii laga caafiyo min baliyatin balaayad balo uma ra'aa balaayadaasi arko fii gayri geyrkiis ku arko oo fataraka ka tagi markaas alcibrata inaas ku cibra qaato washukra inaas ilaahay ku maadiyo washtagala ku shuqloomi bilbataalati camal la-aan camalka la dhaafo iwalahu dhedheel ku shuqloomi fataala waxaa la dhahaa camalka oo camalfalka laga joogsado ah, waxaa la dhahaa marka ninkaasaysi waaye a dadka uu shukriya qaala waxaas dhahay fakasara quluubunaa ibnu qasaab saas dhahay quluubtaani waa jibina kaanaas dhahay hadalkaas dhahay adane waa su-aale can bacd alkisaal lmaxmuuda khislayaalka oo lamahdiyo bacdigeeda wax ka weydinay noo sheeg a dhahay waqaala waxaas dhahay khilaafu maa antum caleyhi waxay idin tihiin khilaafkeedi waaye khisleyaalka lamahdiyo uma bakaa waa ooyi waqaala waxaas dhahay yaa rabbi rabbigayaw in lam tarud calaya caqli caqligeeya dib iisoo celinin farudda calaya hadii gacanteeda iisoo celi lacalii asfacu kula waaxidin min haaulaahi safcatan waxaa habajeehaas dhahay qof kasta oo kuwaan kamide inaa halman aan dharbaaxo fataragnaahu waan ka tagnay wansarafnaa waa soo gadoonay alxikaayatu asaabicatu walcishruun xikaayadii labaat iyo todobaad an cabdilwaxid bin zayd waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu akis allah karaadi aala qaala askari sa'altu allaha caza gaalib ahaayo wajala weynaayo ilahi waxaan weydiiyey caza gaalib ahaayo wajala weynaayo halaata layaalin saddex aw an yurini rafiqi fi ljana inaas tusi rafiqi janada ilaahay weydiyaaya saddex awo cabdilwaxid kan waa soo marnay waqiila lii wacal aasa ya cabdalwaxid rafiquka fi ljani fi ljana rafiqaadi oo janada waxawaaye maymunata sawda maymunadii oo madoobeed faqultu waxaan dhahay wa ayna hiya faqiila lii waxaa lii dhahay fi bani fulan bilkufa lareer heblo ay ku dhex jirtaa bilkufa kufa ay joogaan fakarajtu ila lkufa ana aaday wasa'altu canha xaggeedi waa weydii faqaalu waxaa ay dhaheen dadka hiya majnuna nakwaalan waayo tar'a gunaymatin eryaal oo yar ay daajisaa faqultu waxaan dhahay uriidu an araahaa inaan arkaan rawaa faqaaluu waayay dhaheen ukruj ila ljubanati meel oo kharibnaay dudunsanaay tag fakharajtu waa soo baxay fa hiya qaa'imatun waa joogtaa idoo joogtaa arki oo tusalii dukaheesu aidan bayna aidiyaa e ukaada horteed waxaa yaalaa qol وعalayha jubatu suuf juba suufay e wadataa maktubun caleyha waxaa ku dhigan laa tubaa ma la gado walaa tushtaraa mana iibsado waidan alganamu hadan aan arkayaa tahay eryaalkii maca dhihaab oo la daaqayaan waraawayaalka fala dhihaabu waraawihi ta'kulu lganam eryaalka ma cunaayo wala lganamuna eryaalkana takaafu min adihaab maka cabsahayaan waraawaha lama markii raadni ay aragti ojazat fi salaati salaateed waa soo gaabisay uma qaalat waxay idhahday irjic ibna zayd ibna zayd ou noqo falaysa almawcidu haahunaa balanka meeha maha inama almawcidu gadan mawcidka beri le waay dha yawma alqiyaama janada le waay faqultu waxaan dhahayaas dhaha yarxamuka allah man aclamaka ani ibnu zayd inaa ahay yaa ku ogeysiy faqaalat waxay tiri ama calimta ma ogaanin o ana alarwaaha arwaaxda junuud mujanada junuud soo kulmiye waay oo soo kulanta waay ma tacaarafu minhaa waxii is aqoonsado oo arwaaxa kamid e ictalafo waa iskusoo dumaayaan oo isku imaanhayaan wama tanaakara minhaa waxii is inkirane oo arwaaxda kamid e ikhtalaf waa iskhilaafayaan alarkaada xadiid waaye arwaaxu junuud mujanada wixii oo fiican wixii fiicanaas jarsaa wixii xun wixii xunaas jarsaa taas waa macnaha faqultu lahaa waxaan u dhahay cidini iwani faqaalat waxay tihi waa cajaba waxaan layaa waa liwaaidin yucadnin waaid oo dad oo lawaanihay waay waxaa isoo gaaray balaganii waxaa isoo gaaray maa min cabdin adoon ma ahaanin oo tiya min addunya oo laga siiyo addunyana shea laga siiyo ma ahaanin fabtagaa ilayhi thaniyan oo wax kala asjiri haayo shay kala asjiri haayo ma an ilaa hadii os ahaado sidaas oo kale oon soo sheegnay waala si wax kala swidiya ah. salaba allahu ninkaas ilaahay waxaskasiiwaa huba alkhalwati ma oo khaali ahaashado ilaahay u khaali ahaa jaceelkeedia laga siiwaa ninkaas wabadalahu bacda alqurbi dhawaashadii kabacdigeedi alogu bedelaa budan dheeraash وبعد الأنس ilahay way shiris weheshahay kabacdigeed waxshat alcidloosh alow bedelaa saas uma ansha taqul waxay guda gasha ay dhaheyso ya waacidan saas ku dhigno ya waacidan qaama lixtisaabin qaama lixtisaabin alistilam adigan alixtisaabni dhigno lixtisaabin lewa lixtisaabin ya yawaaida ninka waadihaayo oo qaamu ujuuqsadiyo lixtisaafi ajal gurbisisho ajrigeedi ujuuqsadiyo yawaaida ninka waadihaayo oo qaamu ujuuqsaday lixtisaabin ajal gurbishisho ajrigeedi tasjuru qooman waxaad horariyeysaa ama ad canaanayeysaa qoom can idunuubi ad ka hormariyeysaa tasjuru xaal ad ad ad joogsa tasjuru waaad ad ad canaanataa qooman an اduنوb adkacananihi tanha waareweysaa وan tastaقim aa adana kan oo jirn oo rurun jirn adiga waaye tanha waareweysaa وantana haal astaقim ataaki jirnay aqan xaq ahaan u jirnaayo hada min almunkar اlcajiib munkar oo yaab le ad kamid yahay kan law kunta aslahta qabla hada aybaka hadii adiga ad suubi laheed kani ka hor ceebtaadi oo tubta min qariibin oo qariib ukti dhow agtooda keeni laheyd kaana wuxuu ahaa lahay limaa qulta yaa xabiibi waxaas lahaa lahay wixii adiga tihri xabiibkeygiyo mawqicu sidqin runta mawqiciisas ahaa lahay min alquluub quluubka xaggeeda waana quluubta waa ka rumaysta lahay waay macnaha kaana wuxuu ahaa lahay limaa qultu wixiid itiri waaa waa waxaa usugnaalaha ya xabiibi mawqic sidqina usugnaalahay quluubta xaggoodi quluubta waa la rumey lahaay hadii adiga oo oo toobikelin laheed ceebtaada adsuugsa laheed tanhaa can ilgayi ninkiina waadi haylis aswara mooya baadida dadka adkareewe watamaadi iyo ina macsiga lu lu adkaa la daa'imo ad dadka kareewe waantana halfinahi kalmuriib reebid aad reebeysid waaad kula toos tahay min shakiha amla aad kula toos tahay ma fahamisantid waa reebosale waaase reebes waafa shakisan tahay inaad xaaraam yahay faqultu laha waha dhahay aad dhahay cabdilwaahid inii araa hadihi diaab maca alganam waaa arkoya ad dhahay waraawaan iyo iswadaqaya ereyaalka fala lganamu eriyaalkii tafza ma kacabsahaayaan min ahiaabi waraawiyaalka walahiaab waraawiyaalkiina taakulu mahunaha alganama eriga faliayi shayin haada maxaa arintani asu ahaaday faqaalat ilayka anihiga dheeraaw fainii aslahtu maa baynii wa bayna sayidi aniga waxaan subi aniga iyo sayidkay ilaahay wadaa wixii beenkaay ahaadi waa subi wixiis igare waa waa kaheli wixiis iyo fari waa su waa fartoomay adina faasli ma faaslaha markaas ilaahay waxaa suubiyey maa bayna diaab walganam waraawaa iyo ganamka dhaxdoodi wixii yaali ilahay waa suubiyey radi allahu tacaala canhu wanafacana biha amin idan ilaahna u anfaco maymunat suda alxikaayat athaminata walcishruun kilaad siyeedaad an abi rabic abi rabic hadda makorin lakin idinka rabic lena digan mano amed intan abi rabicha horta an abi rabic waa arki lakin wail daraad shay laha waa tarjumadiis waa wa soo qaada laha taasaan ugu tagin shakiya i galin o nin kala ama abi rabic iskafada kala mid tahay an abdirabic ala wariya xakaayadan qaal waxaa dhahay abdirabic bito ana muhamed bin lmunkaderan barini aniya muhamed bin munkader iyo saabit lbanan bunan banani cinda rayxanat lmajnuna akaabi an barini radia allahu canha xageeda akalaali aaday canhum xaggoodi an barini qaal waxaas dhahay faqaamat awal lail awadi bilaawiis ay joogseed way taqul idoo dhaheesh qaama almuxibu waa joogsaday ila almu'amali macbuudkii ayada duulees a ujoog as u joogsaday kii muxibka ahaa muxibka ahaay qowmatan joogsasho oo kaada fu- fuaadu min asuruur yadiiro oo os u dhawaadi qalbiga inaad farax darteeda la duulo joogsashadaas joogsani ninkiis yaro diilaayo oo isjeclaayo joogsashada asu joogsani darteeda qalbigiis asu dhawaayo inaas duulo farax darteeda falama markii kaana joofa lail hawdii dhexdeeda lasoo gaari samicnaa haatifan haatifan maqalnay oo yaqulu leehaayo laa ta laa ta'nasana haweeshani biman tuxishk nadratuhu nin oo oo kucidlooy oo kucidlooy oo kucidleeheyso nadradiis kucidleeheyso awa hesheenin watamnacana min atadkaari fi ulami oo fatamnacana min atadkaari kaarewesh nadradiis tadkaar xasuushasho fi ulami ad kuxasuusatid kaarewesh qofkaasi awa heshanin wajha dadaal wakad daal wakad wakun fi laili da shaxanin maxaa ku dhigan shajan shajan ko usaaxib atiraayo usaaxib ahaaw cawadi yasika waxaas ku waraabihaa kaasu widaad alcizi walkaram kiraamana dhigan karam waay karam ku dhigno ade yasika waxaas ku waraabihaa kaas alwidaad saas yeeshid wadaad اlcizi iyo karamka kaasa wadaad اlcizi wاlkarami karamka iyo ciziga kalgaceelkoodi kuusadeeda isku waraabe ha falama dahaba lail markii cawadi asbaxay naadad waa soo naadisay waa xusnaa waa salbaaxay soo dhaaday waa jiraanyadeeyo tivida iyo salba tivida le waa wax kala maaqaan maaan kunihan faqultu ah, mimada maxaa xaggiisas ka ahaaday arrintan ood ataas adaheysid maxaa ajrigiisad udhexday faqaalat dahaba ahalaamu biunsihi wa biilfihi eh, mugdigii waxaas ula bahay weheshishadiis waa ula bahay wixii oo loo loo yaqaani waa u baxay wixii loo bartay waa ula baxay laysa dhalaamu biunsihi yatajadadu mugdiga soo soo cusbooneydana wehshadiis oo isna wehlihay soo cusbooneydaan soo cusboonaaneedaana soo cusboonaydaan e so masoo cusboonaadoo le maanaa taas mugdigiis weheshada masoo cusboonaadoo mugdiga saasay tiri ad an abirabi waa aragnay tarjumadiis laakiin laakin eh, ninkanas yahay ninkalas yahay wa waati joogsaday hadda waxaan wax ninka sheegaa xoogaa mohamed bin mukadar meel badan oo ku arkeena aragteena maleha kan waay wax waxyaran ka heli tabaqaato eh, shacraaniyan sheegay waxaas dhahi jiri nafsadeeda afartan sano aan cibaadada two aayad tahay ilaahay uu toosto aataaru salaf istiqaama u hesho aataartooda ay raacdo saas talabaatan sanadood aan la jihaadtamaayo aan la bitoohayo cibaadada aan kudirhihayo yani si fiican aan ugu laylihayo macnaha marka waxaa le afarta sana kabacdi lay kutoosta jidka salafka ay kutoosta kasta haddana waxaas dhahay waxaas dhahi jiray in alfaqiha yadkulu bayna allahi wa bayna cibaadi ninka faqiha kasaayo ilaahay addoomkiis dhexdoodaas dhexgalaayo ee falin durkeefa yadkul fiiriis isu dhexgalaayo saas waa dhahi jiray waxaas dhahi jiray aan dhahay oo kale ini astaxyi min allahi caza wajal ini waa kasariga ilahay an actaqida inaan ictiqaadiyo ana raxmatahu tacjizu an axadi min almuslimiin naxariistiis inay ka caajizeyso axad oo muslimiinta kamid e eh inaan ictiqaadiyo waa kasabiga asta walow facala ma facala adisra as ninkan oo ah maamed sheekh maxamed bin munkadar waxaa la oofsaday ala madina lagu oofsaday sanada boqol iyo soddonaad waxaa la oofsaday thabit albananina waxaa dhahaa magaciis oo sax ah eh, thabit bin asad albanani waxaas ahaa ilaahay xusaayo ilmihiisi meelaha lamada simin iska galaayaan ay kasoo baxeys meelaha lalaabnaay wa kasoo yani saasas ayaa dhahay waxaasan dhahay ina ahla dikri dadka dikriga ahalkiis yajlisuna dikra dikriga waxay fadhiisahayaan wa wacalayhi min adunuub iyagoo dunuubta oo korkooda saaryahay amtaal ljibaal sijabaasha oo kale dikriga ufadhiisanayaan ugoo dambigooda waaweyn sida jibaasha camal culeyskeeda camal ay xumbaarsan yihiin dad jibaalyaaloo weyn xumbaarsa camal iko eh dambiga xaggiisa dikriga ay fadhiisanayaan fayaqumuuna walaysa calayhim dambun waaxidun hal dambi iyagoo korkooda ahayn ay soo joogsanayaan wa kaana radia allahu canhu waxau ahaa yaqumu laila kamsiina sana cawdi dhan soo jeedaayaa lahay konton sano ad soo jeedaayaa la cawdi dhan saabit alsanani radi allahu canhu wanafacnaa biculuumi faida kana saxab markii oo raawoodka la gaaro yaqulu fi ducaai waxaa dhahay allahuma in kunta actayta axada min khalqika asalaata fi qabrihi waxaa isku duceysaa ilaahu hadii axad oo khalqigaada kamid inaad qabrigiis kutugto ad siif kas dhinto faatimiha ana isi kaas ku duceysi jiri ala inti saxarkala gaaro fi saxar falama marki maata aslinti saabit wasawu caleyhi laban oo dhagaxii wixii caradi kusimeen wakad labano alko alko meelaas foqaya no ninki olu salaax waa foq dhagaxdii olu salaax asfr faida huwa qaim yusali fi fadli abcasis xaaladaas waabjo duka hooya saabit lbanani saas awas wakana yaqul waxaas dhehi jiri asalaatu khidmat llah salaada ilaahay adeegiis waa loo adeegaya waaya anunka marki salaad dukaheyno anigoo ilaahay o adeegay wa fil ard dhulka joog khidmadii ilaahay waaya walow calima allahu shayan afdala min asalaat ilaahay iskugaalaha shay oo salaada ka fadli badan lamaa qaala ma dhahile fanaadathu lmalaaikatu nabi zakariya meeno wahuwa qaa'imun yusali fi lmixraab oo kutukahaayo saas madhahileena xaaladaasay usoo naadisay wa kana radia allahu canhu yaqul waxaa ka jiray saabit kaabat salaata cishriina sana salaada waxaan kusoo dhigtooda asdhaa labaatan sano manaa salaad ibadowi oo waafaq sharciga an kudugto anigoo khushuuceedi kamil ay tahay nafsada waa wa waa una jihaadaya asdhaa inaan khushuuca sifiican an gudiyo macaansato labaatan sano aan ku dhigtoohaya asdhaa salaad tukashadeeda wasanacabtu cishriina sana oo ku nicmeyskasta labaad alwada tutacal no wasabra labaad labaad sab ulamaa maata makisdinti saabit makisdinti kana naas yasmacuna min qabri dadka waxaa qabrigiiska maqlaayeen tilaawat alqur'aan alaga maqlaaya halkaana ku dareenaaye xatafat lgulaam isagana aniga ma jirin lakin waa la heli karaa xatafat lgulaamka waxaas dhahay radi allahu tacaala canhu karajtu min albasrati yaan kasoo baxay sayran bikibain halada baadiyada waayno dhogorta waaa wax laga suubiy waayno guryaalka oo baadi oo baadiya degan akal akalkaas waayo aan aan la kulmi asdaay oo nin acraab oo dad carabulbadu yaala akalkoodi aan la kulmi asdaay qad zaracuu zarcan oo beerna abuurteen waidan biqiimatin madruuba meel oo kheyma oo la taagi haddana aan arki asda waidan fi lkheyma kheymadii waxaa ku jirtaa jaariya majnuuna jaariyad oo majnuune gawar oo majnuune caleyha jubat suufin oo jubu suuf korkeedi ahaadi maktubun caleyha waxaan ku qoran korkeedi laa tubaac walaa tushtaraa mala mala gado mana la iibsado fadanawtu minhaa waa ka dhawaadi akatagudgulaama saas tahay fasalamtu caleyha wasalam falam tarudda calaya asalaam salaamti ima soo noqin uma samictuhaa waxaan maqlay taqul iyadoo dheheyso afla aflaxa zaahiduna dadkii zaahideen wa waa liibaaneen walcaabiduuna dadki ilaahay caabudine dadki adduunka zaahidi waa liibaaneen walcaabiduuna dadki ilaahay caabudaaye waa liibaaneen id wakti oo oo limawlaahum liajli mawlaahum mawlahooda liajligiisi ajaacu ay ugaajeeyeen albutuna caloolahooda ay ugaajeeyeen ay liibaaneen asharu lacyuna alqarixata fiihi fi mawlaahum ay dhafriyeen in indhahoodi oo dhaawac lahay ya ilaahay dartiis ay dhafriyeen famadaa laylahum wahum shaahiduuna cabadoodi waxaas ku soo tagay igoo arkaayaan ilaahay as ku tagay xayaratuhum waxaa wareerisi as dhahay dadkaas aan soo sheegay maxabat ullahi ilaahay maxabadiisaa wareerisay xataa xasiba annaasu ilaa waxay wareynayeen ilaa dadka ay u maleeyaan ana fiihim junuuna dad waalan inay yihiin oo fiigoodi waalaan inaas yahay hum aliba dad cuqalaa waayasa hum aliba jamcu labib amas yahay dad cuqalaa waayo dawu dawu cuquulin waayo hadan asda hal wow ka taga dawu cuquulin waayo walaakin kalkeede kad shajaahum jamiicu ma yacrifuna waxana kasaaya dhan aad tiiraayan geliyey waxaad tiiraayan geliyey kasijan waxaad tiiraayan geliyey dadkaan ahaala doo isaan ka yeelay jamiicu maa yacrifuna waxana kasaaya dhamaantoodi ayaa ahaa saas ka dhigay qaala fadanawtu ilayha waa dhawaadi faqultu liman zarcu beerta yaale faqaala lanaa insalima anaga ale hadisno nabadgabo fatraktuha waa ka tagay wa ataytu bacd alakbiya akal qaarkood kamid e eh, aan u imid fa arkat isamaa madaran ka afwaahi lqurab qarbadaha maarata afkooda camal oo dhibaacihiis weyn weyn yahay asooraar ahaaday samad asoora rab roob oo dhibaacihiis waa weyn ayaa soo da-ay faqultu waxaan dhahay wallahi la aatiyanaha waaw imaa waanduru qisataha fi hada lmadar qisa dheere eh, oo madarkaan an an firiha asay faidan bizarci kad garash beertii waa maashoodi waidan hiya qaayim waa joogta way taqul waladi awdaca qalbii min surufi safaa'i mawadati muhabatika min suruf ma kudhing ade e sarf min sarfi safaa'i mawadati maxabatka ina qalbii layuqinan minka biridaa waladi macbudan ku dhaafkaas dhahay awdaca qalbii degay min sarufi safaa'i mawadati maxabatika kalgaceelkaadi saafigeedi eh sarfigii oo khaaliska eh lemano sarfi oo khaaliska eh saafi aasheeda oo khaaliska eh maxabada oo qalbigeedigi aan ku dhaara aan ku dhaafkaya ina qalbii layuqinan minka birida waaas daadi ahaashan ku yaqiinihaa qalbi isku yaqiinihaa ay tiri qalbigaadi uma iltafatat ilaya waa isoo milacsatay waqaalat waxay tiri macnaha waxa la camal waayo ina zarciga os os nabadgeleynin roob weyn oo zarcina haleeyahay jegdo ninka hataa waa dareen ida marka eh, insalima ay tiri mano uma ah. iltafatat ilaya waa isoo milacsatay waqaalat ya hada inahu ladi zarcahu macbudkii waayo o abuuri faambatahu soo dhali waaqaamhu jooji fasambalahu sawuurka dhihi warakabo iskorsaar fashaqaho kala dhambalay waarsala caleyhi raysan usoo diri fasaqaahu waraari watna adlaa caleyhi faadana oo ilaa yani oo soo dagi faxfidaw oo dhoore waaye falimaada falama markii danaa soo dhawaayo xasaadhu shafashadiis naalakow haligi waaye saasay uma rafacat raasaha nahw asamaa hamadii ay kor uqaadi madaheed uqaalad waxay tiri kul lcibaadi cibaaduka ay tiri adoomanka dhan adoomankaadi waayo wa arzaaquhum calayka arzaaqadoodina korkaadi waayo fasnac maa shita macbuda wacirabti suubi faqultu laha kayfa sabruka se usawarti faqaalat uskut ya cataba ina ilaahi laganiy xamid ilaahay waa kadeeftoon yahay aliyid xamid e waayo oo la mahdiyo fi kuli yawmin minhu risqun jadid maalin kasta xaggiisa risqi jadida ahaadi alamdu alxamdu lilahi aladi lam yazal yafcalu bi akara mima urid waxaa an kumaadiyaa macbudki kasuulin inuu sameyhaayo waxiin dooni wax ka badan qaala cabd waas fawallahi ma dakartu kalaamaha misu xasuusahenin ilaa hayajini waa ikici haay waa abkaani waa ioyi haay mar alla markii hadalkeedi kasoo xasuusto wa waa saasas haa alxikaayat athalaathuuna can dinun lmisri waxaa laga wariy radia allahu tacaala canhu qaala waxaa tiri usifi lii rajulu min ahli lmacrifa fi jibaali lakam waxaad i sifeey nin oo dadka caarifiinta olida oo kamid ah fi jabal lukam jabalka oo lukam la yiraha joogo faqasadtu waa u qasday fasamictu waxaan maqli yaqul usoo leha bisawtin xazinin soot oo tiiraanyasa fi bukaain oo ku dheehan ooyin iyo aniin haas ku dheehan amaqliyaasay waaa maqli usoo dhahaay soodkaan ku dhahaay ya tha ladi anasa lfuaadu bidikri ya tha ladi macbudki anasa lfuaadu oo oo qalbiga weshti bidikri xuski anta aladi macbudki ad tahay maa in siwaa urid oo usi waxaan ahayn aan dooneynin ad tahay tafna layaali tugni mini tafna layaali tafna maa kudhig mahamed tafna layaali wazamanu biasrihi awayaalka waa dhamaahaya zamanka waa dhamaha dhamaantiis wahwaakani xaal gadlun asihay asdhamaha zamanka koo cusub fi lfuaadi jadid gadlun iyo jadid isku maana le waayo oo qalbiga isku cusub ya hawadaadi jeceelka aan ku qabo oo qalbige qalbige qalbige isku cusub yahay a zamanka asdhamaaha qaala dun nun nun dun fatabictu sauta soodkii aan raacay fa bifatan aan aan isoo mufaajiey isoo kadiye xasanan wajhe xasanin wajhe waji qurxoon xasanin sood sood qurxoon aisoo aisoo kadiyey waqad dahabat tilka lmaxaasinu maxaasintaas oy ka tagtay quraxdaas dhan ka tagtay wabaqiyad rusuma calaamaadkeed le ku baaqi noqday maxaa waaye tisku arki naxiil nin islaa qad isfara oo boortay waxtaraka gubta wahuwa yashbih walih xayraan nin oo wa oo wareebtana su shabaha oo xayraan eh walih iyo xayraan isku maana dhow yahay le fasalamtu alayhi waa salaami faradda calaya asalaam salaamtii waa isoo naqay bakiya shaakisan soo isoosaa idayaayo asbaaki ahaaday yaqul idhahaayo acmeyta cayni can dunya wa ziinatiha acmeytu waa ka ind wa wa wa wa wa inda la e yani inda he wa wa waa ka came yani dunya addunya hageeda camool an ka dhigi to camool u arkeyn waa ka inda dawooli addunyada inda he waa ka dawooli ziinataha waa ka dawooli fa ziinadeeda qoraxdeeda waa ka dawooli fa anta waruux mini gayru muftakir adiga iyo ruuxa xageega hasdhahay miiska tagaayaan ama ameyta macbudkaas sulukoodaay waa loo celi karaa waa inda la eesi ayni ind indahee yani dunya waa ka inda la eesi zinadeedi fa anta waruux mini gayr muftakirin iska tagaayan adiga i ruuxeeya idaa dakartuka hadii kuxuso waafa muklati araqun waxaa usoo xaadiraa indhaheega soo jeed nafar yani soo jeed hurda la-aana usoo xaadiraa min awali leili be a isoo xaadiraa maakin kuxuso حatىa مطلع الفlk ilaa فijirki oo kdhaش حatىa مطلع الفlk ilaa فijirki وama تطاaبقat الأحداq عan sanati gamaya xageedi حataa gamaya xageedi حataa adhay ya gom gomehey goya gome goan an barashe misku imaayana tahay gamaya darkeed tifni maa maa somal lo dhaha saar kami tafni kan waay no asaay eh, misku ma isku dawool maayo asaay indahe ma isku damool maayo gamaayo xageedi asaay wa ilaa hadii oo isku dawool asa ra-aytuka waxaan ku arkaa macbudo bayna aljafni waalxadaki asaay jafniga iyo xadaka dhexdoodi aan ka arkaa asaay kasta uma qaala waxaas dhahay acmayta cayni cani dunya wazinatiha faanta waruuxu mini gayru muftariqi idaa dakartuka waafa muklatii araqun min awali leyli xata matlaci lfalaqi wama tataabaqat laxdaaqu can sinatin ilaa ra'aytuka bayn aljafni walxadadi wa ilaa man kuringa woga laga tagaa fiican ilaa le waxa wax badan asnasoxoyakaad uma qaala waxaas dhahay nuun ma laka wadalabu lmajaniin qaala kashfi maxaa lahaantaadi ahaadi iyo majaniinta dalabkoodi maxaa usoo jirisi waay majaniinta qultu aw majnunun anta waxaan dhahay asna adig ma waalan qaala kad samictu bihi qad samictu bihi saasaan maqlay qultu mas'alatun aan kuweydiha as dhahay qaala sal iweydias dhahay qultu akbirnii ma ladi xababa ilayka alinfiraad ii sheeg maxaa ku jacliisi inaad keli ahaatid wakatacaka oo kaa soo gooyo khatamaka mani dhigan wakatacaka kamano a khatacaka oo kaa soo gooya cani lmu'anisiin dadka oo oo wehesheeyey wahayamaka maxaa ku wareeriye fi lawdiyati waljibaal meelaha tog yaalka e iyo jibaasha fiigoodi maxaa ku wareeriyey ood u socotaa adoo wareersa a faqaala wacaslaa xubbii lahu jaceelkan u qabo ahay i wareeriyey wa shawqii ilayhi hinowga an oo u qabo ahay jani ikiciyey wawajdi bihi tiiraayo an tiiraayo haay ama socisi oo zaaid an jeclahay a afradani ikali yeelay uma qaala waxaas dhahay as nuun acjabaka kalaamu lmajaaniin majaaniinta muku yaabgeliy mula dhacdi qultu i wallahi waafjani waana ibtilaahiyey uma gaaba cani waa iga cilay falaa adri ma ogi ayna dahaba radia allahu tacaala canhu ilaa an u anfa intii sheegnay oo suufiyaal oo xikaayaadka sheegsan xaadkooda ilah xaadkooda skeeda qaadeen ilaahna ka dhigo sala allahu ala sayidina muxamed allahu aclam